bab dalalati ala kayri wducaai ila hudan aw dalaala baabu dalalati hada kan baabu dalalati tusin iyo ambaabey calaa kayrin khayr korshay listusiyaa wducaai baabu ducaai in weeraw iyo ambaabey ilaa hudan hanuuni lisku weeraaw aw dalaalatin ilaa dalaalatin baadnama antikalin isku weeraaw iyo ambaabey baabu dalalati tusiyo iyo ambaabey hada kan baabu dalalati tusin iyo ambaabey calaa khayrin khayr korshay listusiya waducaay baaba ducaay duaayan baabeeyo yani ilaa hudan hanuun intikaelinis weeraa waducaai weerowye ba baab dalaalad baab ducaay weerowye baaba ilaa hudan hanuun intikaelinis weera o dalaalatin ilaa dalaalatin baadana mantikelinis weera qaal allahu tacaala ilaahay mayka goolay wadaco weer anta ya yani waa ka ilaa rabbika rabiga antikadanan kuwer nabiy llahi maxamedo وaqal lahu taala ilahay may kagolay udcu weer ila sabili rabika rabiga wadidis ntigedadan kuweer balxikmati xikman kuweer walmawcidati wacdan kuweer mawcidadaas alxasanati wanaagsan waqal lahu taala ilahay may kagolay watacawano in iskaalmaya cala lbiri samafal korshe watagwa wala tagwa tagwa korshe in iska kaalmaya waqala lahu tacaala ilahay may kagolay waltakun hal heloy minkum isin hal sinkuhelay umatun hal sinkuhelay umadaasoo yadcuuna an weeraeyaan annaasa waa maful macduuf ila lkhayri khayran ku weeraeyaan qaala lahu tacaala ilahay may kagolay wadcu anta nabiyllahi muxamed o n weer annaasa dasun weer ilaa rabbika rabiga ilaa tawxiid ilaa wahay rabiga waxidow shay n ku weer waay daski ni rabig waaxidan an ku weer waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay udcu anta nabiyllahi muxamed o weer annaasa mafulki macduuf laya dadkan weer ilaa sabiili rabbika rabiga wadidisantikean ku weer bilxikmati xikma sabad xikman ku weer wlmawcidati wabilmawcidati wacdan kuwer mawcidadaas oo alxasanati wanaagsan a si wanaagsan dadka walankasheegan kuwer yani waqaala lahu tacaala ilahay meka golay watacaawanu inaskaalmaya cala lbiri samafal korshe inaska kaalmaya wataqwa wacala taqwa taqwa inaska kaalmaya waqaala lahu tacaala ilahay meka golay waltakun waltujad halheloy minkum isin halsin kolay takun kana katamiha waltakun waltujad minkum isin halsin kolay umatun umahasin kolay humadaas oo yadcuuna an weerayaan annaasa waa ila alkhayri khayranka weerayan halsinkoray wa anruwiya ruwiya may la weriyey can abi mascuudin abi mascuud may laka weriyey magashi cukbat bni camrin cukbata bna camrin alansaariy reer ansaari lang nisbay alalbadriy beder lang nisbay beder dadka kukiisaarganka jari radiallahu taala canhu qaala cukba may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka goolay man dalla lanki tusiyo calaa khayrin khayr korshay dad tusiyo falahu faliman dalla kano khayrka datusiya le mithlu ajri faacilihi faacil lkhayri khayrka sayki fali ajalshay oo kaliya leya can abi mascuudin kunyadiis abi mascuud saxaabig lala meel kuriyey isin sheeclameno cuqbata bna caamirin cuqbata bna camrin cuqbata bna camrin mayl kuriye alansaariy gabilshi ansaari langnisbey albadriyi beder langnisbey degaanshay beder degi jari maga eelkasoo beder gazwada meelka dhiyaasiya degay meela degaay saasalanka nisbey walari misal bedri may bu aha asxaabu beder sadidi boqol iyo tumi doorki asaabta ayano beder aswadi beder kukigaadeenka jari lamad khilaafa jaray jare radialahu taala inis meelo degaay ini ahlu beder bukumid ahayy aswada kukigaadi lamadaasan iska khilaafay ulma iskhilaafayana radia lahu taala canhu qaala may ka golay cugba qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay man of ala ofki dalla huwa manka tusiyo calaa khayrin kheer korshay tusiyo dadka tusiyo kan ah kheyr er kheer tusiyo falahu faliman dala kano khayrka datusiya leh mislu ajri faacili faacil lkhayri khayrkasay ki fali ajarshay oo kaliya leya khayrkaas lan ka sameeya ajarshay oo kaliya hele usun usigi khayrki tusi ki khayrki kacamal fali ajarshay oo kale hele kan ka kacamal falin ajarshay malna usaamiyo sawaama yure wadeska yani muslimun ay وan abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasulka may ka golay man qof ala gofki dacaa huwa ka wero annaasa dadkan wer ilahu dan hanunanti ken kuwer kana lahu liman dacaa kano dadkan weerey hanun dadan kuweriyale min alajri ajarayse leesa loo ojoore man duul ajaryaalkood oo kaliyaley tabica huwa mankarahaano ho mankaa ororahan laa yankusu manuqsaamiya dalika alajru ajarkaas kaasa min ujurin ujoori taabiciina haani rahen ajaryaalkoodi shayan shay makunuqsaamiya waman dacaa lankin weero ilaa dalaalatin baadan dadinka weerono waman of dacaa huwa manka naasa dadkan weero ilaa dalaalatin baadana manka weeron kana caleyhi alaa man dacaa kano baado dadanka weri korshay ahaade min alismi dembe heshe mithlu aathaami man duul dembiyaalkooda oo kale iya korshay ahaade tabica huwa manka raheeno hu mankaas oo dalaala dadanka weeri raheen laa yankusuma nuksaamiya dalika alismu dembigaas oy kaasama nuksaamiya min aathaami aathaami taabiciin ahaani dad raheen aataamtoodi shayan shay manusaami aw rawaa muslim o muslim o xadiiskana weriyey waan abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goole man gofan gofki dacaahuwa manka weero annaasa dadka ilaa hudan hanuundadan kuweer addaaci ila llahi nagdo hanuundadan kuweero kheerka dadan sheego kana lahu liman daca kanoo kheerka dadan kuweeri hanuunka dadan kuweeriya leh min alajri ajar hayshe waleeye mislo rojoore man duul ajaryaalkood oo kaliya lay mantaasaba manaa jamca kadhiyaas hadii halinkood kurahay kheyrkaas karahay anunkas daanwer halinko ay oo lameyin hoose doo badinyin isku mid le mesla ojori man duul ajaryaalkood oo kaliya insugnaade tabica huwa man karahey mankaas horerahay manka daacade mana laa yankusu manuksaamiyo dalika alajru ajarkan oo taabiciinta ajarsha usalisi hoose gof rahen o afar gof anunkas karahen ajarkiisho saheli manuqsaamiya laayankusu dalika alajro min ujuri mujuri taabiciin ahaani rahen ajaryaalkooda isho manuqsaamiyayo shayan shay manuqsaamiya usun ajarshay dadki oo taabiciinti khayrkan kuweri ajarkiisho oo kale hele yoona jarsho kamilan helaayan waman dacaa lanki daaca nagdo usun ilaa lalaalatin baado daacisha nagad baado layba iyonayo humaati iyonayo fiski iyonayo munkar i macsi layba dadanka weerawna kaana caleyhi calaa man mankaas korshe usuna may haadeya min alismi dembe heshe mislu aathaami man duul dembiyaalkooda oo kaliya korshay haade tabica huwa mankaraho wo adda yani waa kay manka hore ra mankaas oo baada dadankuweeri haani raheen oo boqol qofayn oo kun qofayn wal alwali baadadaas sankuweeri oo raheen dembi soo korshay eeliley mana laa yankuso manuqsaamiya dalika alismu dembigaasoy kaasa manuqsaamiya min aathaamihim aathaami taabiciin haani raheen dembiyaalkood hesho sheen manuqsaamiya anirehengna dambisho kamilan helayan usun taas taabicin e baadadan kuwerey us imaam baada nagadi baada imaamsh baadanamo imaamshasa nagadi dambisha waa heleelili awaamay wuriy wadeedka muslimun imaamo muslim ya wuri ahi waan abi saasu kalka kheern iskuweero baadadana lasku reebo nabaahayi malin iskuweer wanabi yani wa kay masalam addaaci ila llahi nago imaahin addaaci ila dalala la diiday baadanama dadan kuweerso la diiday baadamay lafadey addaaci ila llahi ilahay yani intikee dadan kuweerto hanuun dadan kuweer وan abi lcabas abilcabas may lakuriyey magaashay sahl ibni sacdin sahl bin sacd leraya saacidiy gabirshay saacidi lnusbay radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka gole yawma khaybara fi gazwati khaybara khaybara gazwadeeda rasuulka meeray la ucdiyana siyay oo siyay araayata calankan siyay gadan fi gadin baraho bideer rajulan rajul siyay rajulkaas oo yaftax llahu ilahay furaw calaa yaday yaday rajuli rajulka lamisgana korsho ilaahay infuraw rajulkaasoo yuxib huwa rajulka jeel allaha ilahay jeel warasuulahu rasuullahi jeel wa yuxibu jeelin hu rajulkana allahu ilahay jeeli warasuulu rasuulilahi jeeli ay fata fabata naasu dadkiya bari galeen yadukuna yakuduna iyo o dabaaladaayana gud galeen laylatan fi laylatan layl fi laylatin layladooda dabaaladaaya ayuhum kooba ayhum keeba yucdaa lasiyeha araayata raayada lasiya dabaaladaaya falama asbaxa naasu dadki marki waa barisadeen adao gadaho kalehen cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha korsheeye kakalehe kulluhum dhamaantood yarju huwa kulig rajeeya an yucdaa huwa kulig inilisiyo araayata lisi rajeeya faqaala nabiyu nabo may ka goole hayna caliy bnu abi alib cala binu abi alib awe faqiila lahu linabiy maylingare ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo huwa cala binu abi alib yastaki sheegday aynayhi aynay cali cali lama is indood yaxnusindee indoo kujirin ya sheegday qaala nabiy naomay golay faarsiro dira ilayh la alayhim caladadan dira alin kalin kuero fautiya bi bi alin alayalakoy fabasaka rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay tufay fi aynahi aynay caliyin cali lamidisindhood ya kutufi hanuunsana wadaca nabiy nabag antugay lahu lialiyin allah taala antoogay fabala'a huwa ala marki faisri xataa kaan lam yakun kaanhu shaniye lam yakun nghaaneb lamida bihi bicaynihi ala ilis nghaane wajac hanung nghaan ama bihi bicaliyin orson saase ala gobadis nghaane wajaun hanung indhanung hana waablames isla marki babaisri bacda nabiy nabaga siyayhu alisi araya calanki asiyay calanki idanka lakin gaamiyayasi qaala faqaala caliyun calamay kagolay radi allahu taala anhu ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ugatil ugatil ana ladegaalamey alifama macduf ugatil ugatil ana ana ladegaalamey hum alyahuuda khaybarada dadka roogan yahuudahayna yahuudan gaalan ay kufaaran erkosla kufaartan yahuude ladegaalamey hata yakunu ilayo kunagadayan milana un okel kunagadayan adidagaalamay oo ahlu tawxiid kunagadayan oo tawxiidka kujiraayan faqaala nabiy naomay kagolay unfud ba calaa rislika hasilka kata katabcaliyo xataa tanzila ilaa kudegaaso bisaaxatin saaxati lqawmi qoomkan oonay yahudin ee gaaladan e eh. tabasko binaansho kudegaas famadco n weer um qoomkan kuweer ila lislaami ilaa dukuuli lislaami islaamka galowsha n kuweer waakbiran khabar hum qoomkan kabar bimaagin kabar yajib wama waajiba aleyhim korsoka waajiba min xaq ilahi taala ilahy agshe fihi fi lislaami islaamka dishan kawaajiba insheeg fawalahi kadhaarade aliyo laa yahdiy allahu ilahay hanuuniyo bika bisababika ada sababka ilahay rajulan rajul ka hanuuniyo rajulkaasoo waaxidan waaxida ka hanuuniye kayran khayr kayrun kayr badan laka adlahantakin khayr badan min xumri nacami nicmolaytidi gadgadudun geelkiidis gadgadudun addunya kinku kayr badan layo an abi cabas sal bni sacdi saacidi radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay yawma khaybara fi gazwati khaybara hijirad marki todoba roogdiya kaybaradaas gazwadaas diiday ahi fi sanati saabica sanadka todobaad min alhijra iya gazwadan diidi gazwatu khaybara yahuda khaybarada degnayti yahuudiyahay balanka rasuulka kubalan yani waa kay bilkubeen hadan dhibaato badan islaamkan jesadeen gazwat laxzaab ani hakaxeeyey hagumyaay ahaayeen kolku walku dabagala yahuudiya kolku yani weerar lakagaadi markaasa rasuulka marki lan dhawaaday khaybare lan dhawaadi ya meerayhin laacudiyana o oo siyay bari dagaal la bilaawla faday markaasa rasuulka meeray laacudiyana siyay oo siyay araayata calankan siya calanka oo ciidankin gaamiya manaa oo magaalada la furul khaybara khaybari la furul faday lanki ciidankin gaamiya khaybara maybua lankuwa siye wari rasuulka lankina magaashi mamagdhonya hebel meer laacudiyana siyay oo siyay araayata calankan siyay kadan fi kadin la deer bara oo dagaalka lagalfadoma dhiibey rajula an dhiibey rasuulka rajulkaasoo yaftaxu llahu ilaahay infuraw calaa yade yaday rajul rajulka lamisgana korsho ilahay infuraw oo ciidanka usingaamiye magaala magaalada markaasa furudey rajulkaasoo yuxibu huwa rajulka jeel allaha ilaahay jeel oo rasuulka ma markaati nagdahay rajulkaasi ini onayo yani ilaahay shay jeeli warasuulahu rasuulallahini jeel darjaeedin wiin wa weliba may ku darja wiina wa yuxib llahu ilaahayni jeeli ku rajulka jeeli warasuulhu rasuullahi ala rasulshay ni jeeli hu rajulka jeeli adan anga kusi dardi win wulid lang ilaahay ni jeeli rasuulshay ni jeeli oo lanfayleho ilahay shaydon ata jees rasuulshay jeelan dhiibe wari markaasa lang kastaba aglay nagato kiifay lahaysi sifadan aglay nagato kiifay lahaysi eran cumarki eraayo mana dega i madaxnimo weliga majeeladn er ilaa hamiinku sigeelay jeeladi ini ananagado eedan fadaayo madaga koronto teegay cumar o koyl ka ero fadaayo eri mana laakin managan fabata naasu dadki bari galeen yadukuna dabaaladaayan yaquluna dabaaladaayan asaabti gudu galen laylatahum layl sabaata naasu dadki bari galen yadukuna dabaaladayan bari galen laylatahum fi laylatin layladooda dabaaladayan ayuhum ayu waaxidin minhum waaxid maiyo kumide yucdaa huwa waaxidka lasii doon ha araayata lasiyawna dabaaladayan ay lasii doon cumar ema lasii doon abubakar lasiye ay lasiye sadaley mana hahe falama asbaxa annaasu dadki marki waa bariisden ka laheen cala rasuuli lahi sala lahu alay wasalam ilahay rasuul sheeka ka kalaheen kulahum kul naas dadka kuli shon yarju huwa kulug rajeeya an yucdaa huwa kulug ini lasiiya araayata of kastaba adi lakasiya ay lasiiya ley mana ilan rajulkaodaylera adalaynagatokifaynasi of kas isley faqaala nabiy na markaas omeera ayna caliy bna abi alib cali bin abi alib mabaragahayo dadkisadan ka fiiri rasul cumar marki markaas goortaasi teegayo halki weroley ay yani mera ayna caliy bn abi alib cali bin abi alib a faqila lah linabi maylingare ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo huwa cali bin abi alib yastaki xanuunsade sheegade aynay aynay caliyin calinamis indooda sheegdaayo indoo kaduuriyo qaala nabiy naomay golay barsilo dira rasuulan dira ilah ila caliyan dira fautiya walakoy bi bir ali ali yalalakoy fautiya bi bi caliyin alalakoy rasuulka kinwerenari walaa weli walteeni usoo indoo shay haysan fabasaka rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuul shay tufay fi aynayhi aynay alihin alamisindood kutufi wadaca nabiy nabo toogi law lialihin aliye allah taala ilahay intoogi wa ilahu ala faaisi caafimaad si wen isla marki ba fabaraa huwa ala faaisida roysidi hataa kaanhu shaniye lam yakun ang haneb lamide bi bi alihin ala wajac hanung haneb lamide may lamid nagday soo warba mada nugulu indan durin oo kale lamid nagday sin faaisidi oo bibarakati yani basir rasul rasuulka tufoshe sawalshe ya isla marki faaisidi facd nabiy nabag siyayh alisi araayata calankiyasi faqaala caliyin ala kolka ciidankii horwedow nagdi isla marki do ciidanka tiyoonayo binaan ba nasuubiyaayay yani waa kay calana binaanka bahay lanko marxab leelaw nasun binaankasurmay mubaarasi sameyna yani waa kay masalan ana yani tusilahay cala bin abi alib ahi yani waa kay ana samadni umi kaydara kalayti kaabati karihi lmandara ufikum bilkayli kayla sandara tusilahay sheerkasiayo faqala caliym binaankasulmis marki markaasa lanko marxab leelaan ba sun binaankan bay yani ani marxabun yani shaaki silaaxi badalun mujarabun yani kada le shecirsi haw marki shecirsa dhamaysriyalana binaanka sulmisul markaasa mare samadni umi khaydara yani kalayti kaabati karihi lmandara sari manaws aade hada libe i magaw seri o ada marxab lakara manin libe wa aha bes binaankan surmi kaw gaalki waa isnarki marki badili sidiya dirtirbilawtay sidiya karooy waay qala caliyu faqala caliyu radia allahu taala canhu cala may kagola ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo uqaatilu ladegaalamey hum alyahuuda yahuudin ladegaalamey xataa yakunuu ilaa yo kunagadaayaan mislana un okl un muwaxidiin na ilahay waaxidahayne yon un okl inti kunagadaayaan ladegaalamey faqala nabiyuna may kagolay unfud tab caliyow ba unfud ya caliy caliyow ba calaa rislika xasiilka katab hortan dareer mana xataa tanzila anta ilaa ad kudegaaso bisaaxatihim yahuudo sabadso binaanka kudegaas meel binaansho kudegaas uma duco n weer hum yahuudo n weer ila lislaami ilaa dukuuli islaami islaamka galowsheenka weer markan horeysintia dagaalankaan yahuuda isin islaamka gala dheh waakbirin sheeg hum yahuudin sheeg bima walaagin sheeg yajibu ama waajiba aleyhim ala lyahuud aleyhim ala lkufaari sumidlay waay wali korsha kuwaajiba oo min xaq illahi tacaala ilahay xaq shee fihi fi lislaami islaamkan kuwaajiba islaamka gala salaad sooma xajidhen sheeg saas fa wallahi kalkun hadii la alla saas al fursad ka helo saas dadkiyo ekaanunang wa e kalkun darji winga helaas fawala daaci ilallahi nagdaas fawallahi akadhaarade laan yahdiy allahu ilahay ini hanuuniyo bika bisababika ada caliyow sababka rajulan rajulka hanuuni rajulkaasoo waaxidan haliinku eeda sababka ilahay ka hanuuni ya khayrun khayr badan laka adlaantakin khayr badan min xumbi nacami geelkiidis gadgadudun annacam anamay bu aha bifatxatayn alibil yalanajeed wاljaml ahmaru kana anfasa maalin cinda alcarab carabta zamankaasay roogdi wali hele dhagdaang may inkafay lahay gurdiyaalka gadgaduudka kolkun yani maykin kheyr badana addunyo geelkiidis gadgaduudin oo isin hanun arabtesin edin jiilin maykinku kheyr badana lanku ada sababka ilahay hanuuni oo kheyrin sheegdo walaalo unta islaamka sa iyo aderto kheyrin sheegdo taasa lili kalkun taas may tusihayti rasuulka ni sala allahu alayhi wasalam addalaala cala alkhayri in ini edin faylasa iwducaa ila hudan anung liniskuwereedn faylakashaga mayn faylaha dinta ilahay lakashageeyo dadka khair lankuweed addunya oo dhan maykin khayr badana lili aha addunya wali ada suuraysada suuraysay maykin ku khayr badana yani lanku ada sabuka ilahay kanuni mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay gawluhu yani wa kay gawlunahay yadukuna gawluhu gawlu raawi raawo goolshay yadukuna gawluhu gawlu sahl oo ersan wila gawluhu gawlu sahl sahl goolshay yadukuna dabaalalayan kagoli e yaquluna dabaaladaayano wayataxadasuna kasheekoysadaay ay bara lasiye ay lasiye eraayano qawluhu qawl raawi raaw qawluhu qawl nabiy nabo koolshay rislika unfud tab calaa rislika hasilka katab rasuulka eri yani bikasri raaya laki rislika wabifatiha fati raay raslaka lugatani huma lugatani lama lug waay rislika dhe ama raslaka labadaba walkasro kasraiya lakin afsaxu fasix badan ini waakay rislika lero lahoslow taasa fasixay lamadba jaraan a xaalada katabla ala rizig ala haali kale waan anasi radi alahu taala anhu ana fatan dhalinyarko min aslama min qabilati aslam aslam qabiladeed kumid aya gaala mer ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisio ini an uriidu may doone algazwa dulumaada fade walaysa maciya ana macgay mahane ma mahaano atajahazu ana kadiyaar nagadaw bi bima maag kadiyaar nagadaw mahaano qaala nabiy naw may golati sew hebelan sew yani fa inahu ina fulan fulanka kad kana huwa fulanka haaday tajahaza huwa fulanka ki diyaar nagadiya haaday yani famari la reer jiride fata rajulkiseeda fata fatawa fata lfata dhalinyarkiseeda hur fulanki seedi faqala lfata mere ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshiya yubrihu akriyaaye kaadiya king akriyaay asalaamahu rasuulkaasi salaamay wayaqul huwa rasuulka maha ka eray farmin wa acdi si ahay antal ni an isi an hadlaa isi aladigi isi tajahaza diyarsatay bidi ladi ladig diyaarsatay waliyada oo gazwadaas an labada la haytay fahay ehon gure o kuli isi walaagiyo hay faqaala rajul mere ya fulana tohibelay zoogadiisa ladalay rajulkinasa fulanki faqaala fulanki mere ya fulana tohibelay acdisi i rajulkan si aladigisi tajahastu ana diyaarsaday bi biladi ladiga ana diyaarsadisi walaa taxbisi in reebto in xabistoy minhu min aladi tajahastu si ana diyaarsadi halku mid ay she an habyaraate walian reebtoy fawalahi kadaaraday laa taxbisana ma xabisto ma reebto ma reebto minhu min aladi tajahastu kiana diyaartidi heshe habiyaraata shayan shay maxabista mareer oo oh, fa yubaraka la barakeey lakadalahanta fi fi shay shaygaas lakin barakeeyreed malkin barakeeya markaas od reeba toob awaa muslim muslim waa hadiskana wariyey waan anasin radi allahu taala an ana fatan dhalahay dhalinyarko fatagaasoo min aslama min qabilati aslam aslam qabiladeed ku ahaadiya gaala fatagimere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o inaan uriidu may fade algazwa dulumaada fade fi sabillahi kabaho jihaad fi sabillahi baho fade gazi fade walaysa maciyan maagay mahane mawal mahaan atajahazu ana ana diyaarsadaw bi bima maaga dika diyaarsadaw mahaan wa ma mahane walaysa maciya ana maagay mahane mawal mahaan atajahazu ana ana diyaarsadaw bi bima maag sahi ana diyaarsadaa hub ana diyaarsada walba magabo waana kazifade qaala nabiy naumay golay ti saw fulanan hebel an saw may weli fa inahu khair istusiyawkiy mana khair adistusiyah bahibala un saw akugaadel fa inahu ina fulan fulanka kad kana huwa fulanka haaday ha fajahaza huwa fulanka ki diyaarsada ihaadi yani walalwalayla diyaarsada oo galabka dagaalan diyaarsada diyaarsadi laakin famarila huwa fulanka sugi anusada jiriday mabakoro bansewa kugaada walisa diyaarsadiyo fatal fatal fata fata huwa fatagi hu fulanki anseeg faqala lfata dhalinyarki mer ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulke yukriyu huwa rasuulka akriya kaadi king akriyaay asalaam iblo ka salaamahay tilarayla yani rasuulka ka salaamahay sala allahu alayhi wasalam wayaqulu nabiy nabo mahekarayo acdisi anta ni anisi aladigisi tajahasa diyaarsatay bibiladi obka isahaysi i daadadi wali diyaarsati dhon ani wareejani jahaska baha sa rasuulka feeriyo ay faqaala faqaala rajul faqaala fulanu fulanki mere ya fulanatu zawjadiis ala hadalaayo bilay yani ala ucdi acdisi ya fulanatu bilay acdi antaada yani atagan dalinyarkan si aladigi si tajahasa ana diyaarsa bibiladi wal alwali ana diyaarsaday sahayeedi diyaaradi iwalihube kuli lankan kuwareejiy dhalinyarka fi sabillahi ba kuwareejiyo walaa taxbisi inxabistoy minhu yani wa kay minhu minhu min alfata dhalinyarka maya walaa taxbisi inxabistoy minhu min aladi tajahasuki an diyaarsidi heshe alku mid heshe heshe inxabistoy way wal ad reebasay janay kuli galanta kusaar fa wallahi akdhaarday laa taxbisina ad maxabist minhu min aladi tajahastu ki an diyaarsidi halku mid ay shay an shay maxabis oo huwa shaygaas la barakeeyo lafyad lahaanta fi fi shay fayubaaraka la barakeeyo lafyad lahaanta fi fi shay laki marka reeb madiyaasu mana walban reebto kulli waleedo ana diyaarsan galantu ku saarsaari dad fayle kolkan kulisho oo mabdaasho jeedo sijeedo fi sabiilillahi yani hoob lerbes isakahayan oo kiheroorkan kale hob shay kuwareejiya antid iskuwareejiya saasahayan asxaabu rasuul sala allahu alayhi wasalam sawaamay wurey waadeedkana musliman imaamu muslim ya wurey khayr istusiyawki kolkan mana iblo yani diyaarsaday masalan bahay iblo kitaabka sa hargaa jiriday kitaabka saada akrisoy kay iskusiyowlay mana iskaalmayo dadkaanba nin iskaalmayla baabu tacaawani hadaka baabu tacaawani in iskaalmayo yanbaabay cala lbiri samafal in iskakaalmayo wataqwa wacala taqwa taqwo korshela in iskakaalmayo qaala allahu tacaala ilahay may ka golay watacaawano in iskaalmaya cala lbiri samafal korshe in iskakaalmaya bacdigin bacdikal kheyr in iskakaalmayoy biro hoob ler waahy waahy yani macno guud wa walba kheyr in iskakaalmayo wala hado وataqwa وacla taqwa taqwa inaska kaalnaya وaqal lahu taala ilahi may ka goolay walcasri zimankiya kadhaarade ina alinsana insaanka sidisba lafii khusrin khasaara dhahdiya iya kasugnaadi ila ladina kuwi sadidasa kubimahayn ila ladina kuwi amanuu ali nabarumaayen وacmiluu camal falen aلsaalixaati camal sasuuban camal falen aliman walcamal saala lakuheli maayen haddana watawaaso inis dardaarameen bilxaqi xagi inis dardaarameen watawaasaw inisdirdaarmen bisabri sabr inisdirdaarmen ma inta kala khasaare kutuguyimar ilahay walcasri zamankiya kadhaaraday alla subxaanahu watacaala halqishay walifado a kadhaarado kor laakin unumayba ilahay la kadhaarado kor walkalma kadhaarado kor laakin ilahay wali fadaa kadhaarada waleylia kadhaarada washamsia kadhaarada waduxaa kadhaarada yani wa kay yani wali walifada walcasriya kadhaarada walifada ilahay kadhaarada mana kolka yani walcasri zamankiya kadhaarada yer ilahay ina alinsaana bin aadamka ilmaan badneed insaanka e waab la fi kusrin khasaare dhahdiya kasuganyi fito daraf waayo mana khasaare afarta dibl hakukujarta suna dharta ka jaro laakin mayl hakubi insaanka khasaarad mayl hakubi ay sadidin qof ila aladina kuway aamanu alinabrumaayeen wacamiluu camal faleen asaalixaati camal suubun camal faleen aliman walcamal saalaxaani laguheli maahin haddana watawaaso inisdardaarameen bilxaqi walal waliba xaq e hoo diintan ba xaqka e inisdardaarameen adana watawasa nisga gaarmen bisabri sadidas wadi falankalkali aliman walcamal wasalah iyo xaglanisdardaaram iyo yani sabrlanisdardaaram antaasay ma anta kala khasaari kasugun yaarilaay qaala alimaamu imaamki may kagoolay imaam may lere langla daydaayo diinta lankadayda iyo imaam lere yani wajcalni yani wa kay waayo sililhayo rabbana hab lana min azwaajina waduriyatina qurata acyunin wajcalna lilmutaqiina imaama mutaqiinta imaaminka walimaam kalku may lere lang kheer lanka daydaw qaala alimamu imaamki may ka goolay imaamki ashaaficiy obooshay shaafac lang nisbey raximah llahu alla ng imaamkaas may ka goolay kalaamaan ka goolay kalaamkaas oo macnaahu macna lkalaami kalaamkaas macna ina annaasa dadka yani waa kay o aktarahum aktar annaasi dadka aktarkoodi fii gaflatin hilmaan ya kasugunyin can tadaburi hadihi suura suuradantan ee fiirfiiriyo keeda iya yani hilmaan kasugunyin anong suuradn taniba dadka balnaado lahaysiyo hadii dadka firiy farengo mana laakin ma fir firiyaan dadka manaa suuradn macnaashe ma fir firiyaan macnaashe ma dhuuxayaan qala alimaam shaaficiy raximah llahu may kagoolay kalaaman kalaamiya kagooli kalaamkaas oo macnaahu macna kalaami kalaamkaas ujeedadiisa yi ina annaasa dadka o aktarahum aktar annaas ama dadka sugan badan yin fi fi gaflatin hilmaan dhahdis ya kasugan yin can tadaburi haadi tan fiir fiiriyawkeeda shay hilmaansan yin ya surati suradan eh suradan dadka ma firfiriyan ma firfiriyan ab ya eedan faylahaysiyo mana may wala yani surada warshay wala gaabi horta aliman halko helo len camal soo bogna halko helo aliman walcamal saalix kabacda xagga wal indardaarma korta dardaaran sabarna inis dardaarama bes yani intaasay kakooban ayadeed yani kalkun gaabanoa surad gaabanoa macnasha eedan dheelo culamada qaarkood eren hadii suuradan dheelka gaabsada lahay hata dada kafalnaada lahay eren an abi cabdiraحman zayd bni khalidin aljani radi alahu taala anhu qala zayd bin khalid may ka gole qala nabiy lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshe may ka gole man jahaza lanki diyaariyo gaaziyan lan duulaw fi sabiil الlah ilahay wadadiska duulaw diyaariyo fakad xaqiigi nabaana gazawa mankaasay duuli waman khalafa lanki inkalif nagado gaaziyan lan duuli fi ahli ahli man lanka helshay bikayrin kayr inkalif nagadoon waaba fakad xaqiigi nabaana gaza duuli waayo متafق عlyh kar miskaalmayawkiyo rasuulka sala الlahu عlyه وasalam ere ala nabiy lahi sala الlahu عalيه وsalam ilahay nabishay may kagolay man of al ofka jahaza hua manka diyaariyo gaaziyan lang duulaw fi sabiil الlahi kaduulaw diyaariyo adigi mabahayto laakin lanka duulawa huban gada yani wa kahasahayti kabahalayin gurisha iyo yasiday an kaalmaytay n diyaaradi walal wali lankaasan bahana lahay ya n diyaaradi waaba fagada gaza wari rasuulka soo duuliya lamid ay faka yani fakaanahu gaza kusoo duuli yani lan duuli jarki helafadi oo kale hele lanka lanka walaashen kaalmay a waman khalafa lanki khaliif nagado gaaziyan lan duuli in khaliif nagad fi ahli ahli man khalafa fi ahlihi waman khalafa lanki khaliif nagad gaaziyan ki duuli fi ahli ahli lgaazi wada fi ahli ahli lgaazi waman khalafa lanki khaliif nagdo gaaziyan koo duuluma duulay fi sabiililahi ka duuli lanki in khaliif nagado fi ahli ahli lgaazi kan duuli ehelshedakis in khaliif nagad kan oo duuli waaba bahay iditisa kolkan adagi khaliif nagati bikayrin ode bikayrin nan khayl an khaliif nagado iyaalkise yani wakay danti on oofiye oo babaadiye tumoradian oode gurbiyan rore idiya guuriye dijiye yani an khaliif nagade oo magaaletan iditisa lankan o magun awlaaditisan dhagaale an khaliif nagade fakad gazaahu aman kaasoy duuli kus oo duulay o oo jarki lan duuli oo kale yahleelilay maanaa muta isticaano lilay watacawanu cala lbiri watagwatila kumidasa aadaas oo kale mutafakun aleyh وan abi sacيdin الkudri رadi aلlahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulki bacda rasulka bacdan idan yadri ilaa bani lexyaan gabilko banu lexyaan leraw min hudaylin min gabilati hudayl kumid ayaan diri faqaala nabiyu naumay kagolay liyanfaci boy min kuli rajulayn lam rajul kas axaduma kooshoy boy walajru ajarkana baynahuma lamadlaadiyo haadaw bacta nabiyu ana rasuul الlahi sala الlahu عalay وsalam ya bacta nabiyu nabaga diri bactan jaishan ciidan yadri ilaa bani laxyaana qabiilkao bani laxyaan leraw andiri a qabiilkaas oo bani laxyaankaas min hudeylin min qabiilati hudeel hudeel qabiiladiis ku ahaadeen min qabiilati hudeel qabiiladi hudeel leeraay ku ahaadeen kaasan diri yani qabiilka oo ilaa bani laxyaan oo min hudeylin qabiil winagi oona baadiis degaayeno hudeel leeraay saayko kumid iyo rasuulka andiri ciidan andiri a faqaala nabiy nahu ka gooley liyanbacit hibahoy dadki kolkun la diraayalan leey min kuli rajulayni lama rajul kasta axadhuma labada rajul kooshoy bahoy olagun hoob lama qof koosho bahoy kan herinsun kan bahya idisan khalir nagada dhagaalaye hadhowti may nagadaas wal ajru baynahuma lama kuri hoob isdhagden koobahoon kan kale kan kalen kaalmaye yani ajarsho baynahuma lamada saas oo kale wa lilis kaalmaye mucaawanadil lianbacisi bahoy min kuli rajulayni lama rajul kasta axadhuma koosho bahoy wal ajarkana baynahuma manaa walajru ajru baynahum kooba bahay kama bane kan ah, banusuna jarka mayngale kaas bahian kalif nagda helshe idisi nagale kheerka nagale kaasa jarka baynahuma kaado walaa jura jarkana baynahuma bayna rajulen lama rajul dhaadiyo hada rawaa ma yuriye u xadiiska ma yuriyey muslimin imaamu muslim iya wuri can ibni cabaasin wa can ibni cabaasin radi allahu taala canhuma ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam laqiya huwa rasuulka may lakulomay fakban safarey iya lakulumi birowxa i makaanka rawxol eraw iya kalakulumi jamcu raakibin saakin ljamci rakbalka jamci waay algafilatu safare safare ya rasuulka lakulmi makaanka rooxol eraw iya kalakulmi mawlac o calaa sitatin wa halaathina maylan min almadina eedon ku dheer sodon iyo meoli meel oo kalen jarto yani ada liidon ama todobaatan kilomitr oo kale madina jarto ay meela kalakulmi faqaala nabiy naomay ka goole man ilqawmu qoomkan ayayin qaalo dadki rakbagi meerena almuslimuna naxnu lmuslimuna ono muslimiin eno faqaalo may ka goole man anta adina ayat qaala rasuulka may kagolay rasuul lahi ana rasuul lahi sala lahu alay wasalam anin rasuul ilaahi ah ilahi idirsadiyo isla marki bes hadi yani wa kay horta burumhaysanaayena lakin rasuulka la hada koryo ngaran hata lisbardako farafacad imraatun gibirto korweeley ilahi la rasuul rasuulyaan korweeli sabiyan korweeli faqaalat imraadi mertay alihada xajun axajun lihada sabigan kan eritay saaran koran gaada xajleya qaala nabiy nahomay golay nacam ha walaki adina walaalka unugan kaalmaytay ajrun adina jara latoa tawaamay wuriy adidka muslim muslim ya wuri an ibni cabaasin radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam laqiya huwa rasuulka lakulumi rakban safare iya lakulumi birawxaai makaanka rawxo leraw iya kalakulumi mawdacun oo cala sitatin wa talaatiina mail min almadina jar meela kalakulumi faqaala nabiyu rakba meernay algaafila safare lamijes da safare socsaale gurbiyaalo wedadanga meela kalakulumi faqaala nabiyu naumay kagoolay man ilqawmu qoomka ay zamankaasn may bod dadna arabto gaar gaali haayen gaarna muslimiin ahayn kalkin yan lam waliyay fagaala may kalahay manil qawmua qaalo merena abtirkinkafaylahay ka abtirsadeen almuslimuun er nacnu lmuslimuuna nusyan ayno muslimiin ayno faqaalo may kagoolena qoomkiyon man anta adin ayagtu makasaan markaas man anta maayo ab rasuulka rumaysiyin yani muslimiina intan yolin bu man anta adina mayat qaala nabiy na may kagoolay rasuulullahi ana ana rasuulullahi ilahi adeegsayi ahaa dadka dhongalah indiri rasuul ilahi adirsadi ahaw bs markiiba kolka hoobsaas bardi masale ba warsaday farafacat imra'atun imra'ado korweelay ila ila nabi nagonti ken korweeli sabiyan unago yarya dhali ay faqaala meertay ali hada xajon axajun miya lihada sabidun xajleya xaji an jeedne ha unugun kan yani sun xajin sugnaaday xaji kore unugirasaaram qaala nabi naumay ka koray nacam ha walaki adin ajrun alata xajalayu besirta saarinyima xajwal wede goortakin saarnade wala laba wala lawareege xajay suna halaalige laakin xaajatulislaam e adhowti hadii sunugaas sabar galo baaliq nagdo caaqil nagado oo maalin helo istidaalo lakuhal xajki gooni ahaan an kuwaajibe xaajatulislaam laakin xajo suna wadan yeelile nacam ha walakiyadin mayla taajiro oo ma yeen hala halahayte yeen mucaawano mahmay samafal badadan kakaalmaytay saaso kalkun kheirgan iskaalmayoshe sawaama yuri adiska muslim muslim iyo wuri waan abi musa radi ala shacri radi allahu taala an awlaadi yaryar reed xasho saaso ansaxe hoob laweli korfarsona hela walwede waktigii hore walwedi jiray laakin hadda cariri dhiba jira lasheega laakin wadama hooba xashaada seet awlaad badan dadkao dham asku guure manaa koley jidko iyo niyo yani wadan shoofayle nidaam yani kalku reed awlaadiyo isku hesaayan binaankas kuru horaan masaajidka dartisa kuru horaan awlaadiyo reer ragaas awaamay wuri wacdeedka muslim o muslim iya wuri yani wa nabi musa lashcari radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam anahu ana nabiya gaala nabiy naomay ka goolay alkhaajinu lanka mugaasinka waardiyaw oo waan almuslimu muslimke alaminu amin eho walan khiyaanaan aladi ahay khaasinkaas oo yunfidu biyaw ma aladigi umira bihi bil yani khaasin khaasinkaas oo ilamiri biyaw fa yucdisiyaayo hi yani wa kay masalan fa yucdisiyaw hi ma umira walila amri siyaw kamilan hala kawni kamilan haalay muwafaran haali kili kamili isku mid lay wa dayibatan haal dhiibata bihi bima umira kan laamri gobodis nafsu naftis dhiibkaasa fayadfacu dhiibaw hu umira dhiibaw ila ladigi umira lah liladi ladi lang amray yani wa kay bihi bibaai lan lang amrinen dhiibaw axad lmutasadikina an wala sadaqeyan koosho oo kale waay mutafaqun aleyh hadiskana muttafaq wa wa fi riwaayatin aladigi yucdi siyaw ma walaaga umira bihi bibaai islamri siyaw walabadu almutasadikaini lamad wala sadaqeyan oo kale yalmideeye yakalabiyen musanika labiyen waay وan abi musa ashcari radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu ala ala ana nabiy ala nabi nao may kagole alkhazinu lanka mugaasinka waardiya oo lanko mugaasinkool kadhaafi dukaankan ka ihaan kudhiiba leri ofkaas ofka inkoy han ihaan sisa leri mise beerto waardiyey beertantan lankan oo maskinka inkoy han ihaan siblo hoobka inkoy han siya leri mise walay ahi walba lang hil saari wali haadan ban meela madax lanka dhikay may leri lang alil hiblow hansi hiblow hansi wala lang hil saari mugaasinka ciidanka dhon raashiso kajarya yani lang hil saari waana aamin walma ku kukiyaanaw wari dhiib larin sidion dhiibe alkhazinu kano khazinka ho waardayke oo mugaasinka waardiya khazinkaas oo almuslimu muslim eh khazinkaas oo alaminu amin walban kiyaanaan aladi khazinkaas oo yunfidu biyow ma walaagi umira yani waakay kay la amray ma walaagina biyow umira bihi bima maaga bihi biicdaihi wa maay ma yunfidu biyow ma aladigi biyow umira alkhazinu khazinka la amray bihi bima biicdaa'ihi icdaai ma maaga siyaw shay laamirin biyaw fa yucdii siyaw hi ma umira walaagi laamiri siyaw kaamilan xaala kawni kaamilan haal kaamil ay siyaw muwafaran xaala kawni muwafaran haliki oo kaamila siyaw dayibatan haal dhiibeta siyaw bihi bima umira wala laamiri gobodiyo nafsu nafsulkhaaziri khaazinkaas naftis dhiibketa siyaw oo lankan basilga dhamaystilakin ari ada nafta dhaawaylkarin lahayne lankaasoy naftis dhiibketa siyaw fayadfacu dhiibow ho yani ma umira ki laamari dhiibow shaygi laamaray dhiibleri dhiibow ila ladi ofki in dhiibow ila rajuli ladi rajulin dhiibow umira lang amray lahu liladi ladigi lang amray bi biicdaayihi icdaai ladi ladiga siisimidiis lang amrina siyaw oo lankisi lerin galantukusaara lankal imeelkalen wareejiyane lankisiyaw naskisna saasiiban kata usuna danglay yani wala us maalig ininghaina maahina acadulmutasaddiqiina an wala sadagayan koosho waay an wala dhiibeen usorto maalka malahay wala ngel saaray lankan silaylen sidiya kasi uso walban kiyaan kamilan ayin muwafar ayin naftis diibka saya dhiibi maha an wala dhiibeen koosho jarti usuna helele usuna kheyra dadan kaalmay atacawn ala albiri wataqwa waan kaalmay kolka kheyra dadan ka kaalmay usuna jarsi kamilan helew mutafaqun aley kan walaha dhiibida in dhiibari ikan la wakaaladi lamadiba isku midu mana wakiilki muwakalka jarsi isku mid layo oob nidis basaasibangatua متفق عlيh dikna متفق وفي رواayati اladigi yucdii huwa ladigi siyaw ma walaagili siyaw umira bi بicdaihi sismi islamri siyaw axad lmutaصadigayn merisiya wa kalkun rees walabado culmada muحadiثiinta mayka koobka labdiyeena almutaصadigayni musane o dhe almutaصadigina jamc yahay axad lmutaصadigina han wala sadagaysadaayan koosho wahaysod hadda malilay axad lmutaصadigayni lamada wala sadagaysadayan booshow musanadakawel bifatxi daafi daafka la kordho mutasaddi kayni maca kasri nuuni kayni musano cala tasniyati yani wa kay tasniy korshe injarayna cala tasniya tasniy korshe digdarasano walabado labdiyen cala tasniya la edilaykata labadulakataalodi walabado labdiyena almutasadigayni culmadka labdiyen bifatxi daafi daafka la kordho mutasadi kayni yani maca kasri nuuni waay musana sihay cala tasniyati ka labdiyen laysure fatalakad labiyan ala taniyati musana iya kalabiyan wacagtuhu cagsulmadkuuri kan hadi laha sheegi cagsishayna wahay wacagtihi hadi walabadulekaas walabadu labiyana calaa cagsihi cagsilmadkuuri kan hadi laha sheegi cagsishayna kalabiyan o may bikasri lkaafi wafatxi nuni almutasaddi diina almutasaddiqiina ler saasa kalabiyan jamcu cala ljamci markaas walabado labdiyeno calaa cagsihi cagsi lmadkuuri kan adila sheegi cagsi sheeka labdiye ala asi cagsi lmadkuuri kan adila sheegi cagsi sheeg oo calaa cagsihi soe yani cagsi lmadkuuri oo may bikasri lkaafi maca fatxi nuuniyo cala ljamci yaka labdiyen dehe cala ljamci kulmiyo ey axad lmutasaddiqiina han wala sadageeyan koosho wa wakilaahumaa kila labdayni lamada labd fikasado saxiihun lay mutasaddiqayni layleriyayo mutasaddiqiina layleriya kilahuma kila lafdayni nerko wa kilahuma kila lafdayni lamada lafda ki kastaba saxiihun lay lamada subinaayo lay baabun hada kan baabun fi nasixati naseexayo darsilan naseexayen baabay qaala allahu tacaala may ka golay inama in kalmaane almu'minuuna mu'miniinta ikhwatun walaalyaalwa waqaala allahu taala ilahay may ka goray ikbaaran mukbiran haal ilahay kabraayo can nuuxin nabiy llahi nuux alayhi salaatu wasalaam ka kabraw may wa ansaxu ana naseexeye warinawnuh lakum isingoomka edinga sing naseexeye wacan hudin wa ikbaaran qaala lahu taala ilahay may kagole ikbaaran mukbiran hal kabraayo can hudin sala allahu alayhi wasalam nabilahi hud isoo ku kabra meeray wa ana ana lakum ising lahantin goomka edinga naasixun kising naseexeya aha aminun amin aha kilising amin iyo aha waana sing naseexeye sari kolka ambiyada ilahiy saas le naseexadaasalabahanyo qala lahu taala ilahi maka gola inama inkalmahane almuminuuna muminiin ikbatun walaalyaal wa yani hoobba kun walaalka ay muminiinta walaal in islaamka walaalka adi walaalba inna yani shan lukuwa mey ofkun hoob walaalka ayni walaalka dantisa salido naseexaysu og naseexadaasalan bahan yuri waqala lahu taala ilahi maka gola ikbaaran mukbiran haal ilahi kabraayo can nuuxin sala allahu alayhi wasalam nabi laahi nuux soo ku kabra meelay waansaxu nabi nuuxiya saase ilahi nin sheegaa waansaxu ana anoo nuux aha sing naseexiye lakum isintina se omti ladla omti o sagaal boqol iyoonay konton sin kadah jari yasaasan eraay ana nasiixilay isinla isingna seexiyay in gaalnimada isku dhaafa isaanka kala seeraay wacan hudin waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay ikbaaran mukbiran haal ilaahay kabraayo can hudin nabihuud sala allahu alayhi wasalam usoo ku sheekayo ilahay ma erey ha waana nabado iyo nabihuuda saase goomshay saasa li naba kasto goomshay saas waana ana lakum isin laantin anasiconkiisinga seexiya aha waana ana naasixun lakum isin sing naseexeye aminun aha ila amine ilahay sila ku amin ya aha saraymaona korkun yani wa mal axaadisu axaadista oo naseexada kuwaramayan fal xadisu falawalu fal xadisu lawal xadiskol marwiyun wal wuriye an abi ruqiyata abi ruqaya iyo laguri tamim ibni ausin aldari radia allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naomay kagolay addiinu diinka annasixatu nasix waay kulna on maernay liman ay nasiengas qala allahu taala ilahay may kagolay lilahi ilahay nasiengas wali kitaabi kitaab ilahi nastian wali rasuli rasuuli ilahi ala rasulka nasianga wali aimati lmuslimiin muslimiinta imaamiyaalkood ya nasianga wa caamatim caamati lmuslimiin muslimiinta akarkood ya nasianga tua awaamay uriy xadiiska muslim imaamu muslim ya uri falawalu falxadiis lawalu marwiyo can abi rukiyata ya laka uri abi rukiya kunidisankilera magaashi tamim ibni os adari tamim dar radia allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiyo naw may ka goray ahay addiinu diinka annasixatu ay ey mucdam diini addiin mucdam diini annaseatu alxaju carafa oo kale ka dhigan alxaju xajka carafatu waay ey mucdam lxaji xajka mucdam shay carafatu saas oo kale sana sidi han diinka dhanba nasixu wa l yani diinka yani mucdam diin nasixu wa addiin diinka ahy annasixatu waay ey nasix maylamijeede lanka qasd lkhayri lilmansuxi lah lanka adan naseexyaasa kheer ini adan lamuraad iblow sa kheerka kajar sa danta kajarta garto maanaa faagalu dalika kaas kankiyar nasiixad kankiyar may bu ah an yucdiya likuli di xaqin xagah of kas abshenyad sis langan zulmino yani xagisheynka goyno kaasu masalan ilahay lang naseexayaw may ba nasiixin kasa maylari addiin nasixa gulnaa maernay liman ay nasiixin kas qaala qaala nabiy naumay golay lilahi ilahay nasiixin kas oo ilahay may nasiixin kata ha cabdaga ini isusiyo xagila kufadaa ilahay si ilahay la waxido la caabudo la cabiyo yani wabi masalan agi ilahay ilahay lankel lansiin mana taaso ilahay keliya lawaxid la caabudo yani cibaado lan sameey cibaadada ilahay sad fari daacadi la sameey war ilahay kureebin kureeb kureebtoonto yani ilahay ada uginayto sharafto yani saas oo kale taasa nasiinkasua haye nasixa lilahi nasiinkatale wali kitaabi kitaabilah ilahay kitaabsi nasiinka ilahay kitaabsi qur-aanka may nasiinkata walal wali kitaabka ilahay dak amari la fartoonad wali dad kureebin lakureebtoonad lo romay la akriyo xaga tilawati la akriyo yani likatadaburo la firfiriyo la takrimiyo la karaameyo la sharafo taasa nasiin karta mana kitaabka waliaimatim walirasuli rasuulilah hali rasul shee nasiin karta ilahi rasul shee nasiin karta ah, rasuulilah ini la romaayo walar walisadaari la bartoonado walisakureebi lakureebtoonado la jeelado taasa nasiin karta waliaimati lmuslimiin muslimiinta imaamiyaalkooda iya nasiin karta muslimiinta imaamiyaalkooda aimadi muslimiin may nasiin karta imaamka ini hadal shee la weelo la cabdi wal al wali er sadafada laqaadado lakudamboyo samcan wadaacatan lero laabi wal al wali on hadiso yani khair dafaraw ama munkar hadiso faraw malka adiyayo tanyeede wacamatihim wali camatihim caamat lmuslimiina muslimiinta dadweynisho nasiin ata dadweyniga may nasiin kartaa ini dadka khairka lakanuniyo baado lakureebo wali baadonima lakureebo kidiyo win i kidiyo yarba la karaameyo yani lisharafo la dhiimoy oo naftiyo lan bedbaadiyo maalsho lan bedbaadiyo khayrkana lakaanuri intaasa nasiicin karta hawama yura xadiidka muslimun arbiciinka bala sifay lan fasra jir athaniy alxadiiu thaniy xadiidki lamaas can jarir ibni cabdillahi jarir bn cabdillahi mil gure radi allahu taala anhu qaala jarir ninka kori baayactu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulkii labalantami cala igaami salaati salaada ogowkeed korsheeka labalantami wa itaa zakati wa ala itaa zakati zakada siyo sheeka labalantami wanusxi wa cala nusxi ang naseexi oo kala balanta likuli muslimin of kasta muslim ee darjisa sheego lang naseexi kaasa rasuulka balanka lagal yali oo dadka dhonga balankaas yaalid baayactu rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam jariir bin cabdillahi bajali maylea baayactu rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shela balami oo dadka dhon rasulka saasa kala balantamaabahaure calaa igaami salaati salaada oogo she salaadin ila ogo wakti shalaka ogo kalagaliyo iska dardarlan samayne wakti shalaka og haye shuruudidiya iyo arkaantiya naladoosiyo cilmi shela baras marki talaadada cilmi she barato markaasay toosigi leerko marka kal yani matoosi korkalmoba online kalkan baayactu may labalantimay rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam calaa ikaami salaati salaada ogow she kalabalanti oo wakti kalaka og waana shuruudidi arkaantiya la toosiyey sunanti wa itaa zakati acalaa itaa zakati zakada siyawsha mustaxikiinta lasi kaasa kalabalantimi wanusxi umaclishaay baabka meelin waafago wanusxi wacala nusxi naseexayow likuli muslimin of kasta muslim nasex kaasa kalabalantimi mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa athaliu alxadis thalis marwiy an anasin radi alahu taala canhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy naomay kagoolay laa yuminuna axadukum axadkin murumaayaw xata yuxiba hu axadkansi kulijeeladaw liakihi akilxas axadka walaashay kulijeeladaw mawal kulijeeladaw yuxibhu axadka lijelili nafsi nafsilxas axadka nafsikislijeli mutafaqun aleyh ahay alxadis thalis an anasin radi alahu taala canhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy naomay golay laa yumin axadukum axadkin marumaayaw iman kaamile malku helawa iman kaamile malku helaw axadkin inti inte hataa yuxibahu axadka inti kulijeeladaw liakiihi akil axadi axadka walaalshay oo muslimka kulijeeladaw maa walaagi kulijeeladaw yuxibu huwa axadka lijeeli linafsi nafsi laxad axadka nafsatiidis lijeeli oo min alkhayri ew wali nafsatiida lijeeli oo kheer inti walaalka kulijeeladaas iman kaamile malsin ku helaw marumaayaw gofka sugeysay rasul mutafaqun caleyh ofku nasixadi waayo walaalka lijeelato wali naftasida lijeel walaalka muslimka lijeelata nasixo mutafakun aleyh hadiskana mutafak baablamri samrow yan baabey bilmacrufi winaag lis amro wanahyi baabnahyi reebow yan baabey ani lmunkari munkarna lisku reeb baablamri hada kan baablamri is amrow yan baabey bilmacrufi walalwali shareecada dhahdiya winaag ahaan lanka kasaw a lis amr wanahyi reebow ani lmunkari walalwali shareecada dhahdiya bini ona munkar in laka lisku reeb yan baabey qala lahu taala ilahay may kagolay waltakon walsujad halelo iminkum isin umat umad halsin kule umadaaso yadcuuna weereeyan annaasa lewa ila lkhayrin kuweereeyaan dadka khayran kuweereeyan halsin kule oo dadka damba dunyadiyo i danti ole en gumne dad oonayo daacin aho diinta ilahay fidiyo hal heloy khayr dadan kuweereeyan wayamuruna faraayan bilmacrufi winaag faraayan wayanhawna reebayaan can ilmunkari munkar hise reebayaan hadii tilmaantas la hel may diyaas may faide natiijada maynalaas wa ulaaika kuwaas oo macruufka faraayaan munkarka reebayan hum kuwaas bes aye almuflixuuna hani liibanangar ilahay falaa hoob la sheego addunya aakhira liibansha maylaka jare ini diinta ilahay lakashageeyo macruufka la faro munkarka la reeb saasa ilahay ka tilmaamay wa ulaaika kuwaas hum kuwaas bes aye almuflixuuna manaa culamada maeraayana jumlada hadii oonaya lamada darafood mubtagay khabar ba iyin lamada bo macrifo iyin xasri faa'iidoy saanas bes eh, e yahani liibani ew waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay kuntum ising may bahaaten khayra umatin umad hanin kheyr badan iya haaten umadaaso ukrijad lahanbiyey lahansaaray linaas dadka lahanbiy may weley taamuruna farasam bilmacrufi wanaaga farasam watanhowna reebasan ani lmunkari reebasan yani wa kay khayra umad markaasanagdaasan ay qaala lahu taala ilahay may ka golay hud kaadoy nabiylahi muhamedo alcafwa cafwo kaadoy lanka oo jaahilka cafwo isku afi waamur far bilcurfi macruf far waaril anta jeesoy aniljaahilina jaahiliinta jeesoy waqala lahu taala ilahay may ka goray walmuminuuna muminiin i walmuminaatu muminaatka mgl walmuminuuna muminiinta megelke i walmuminaatu muminaatka oo bilaante e bacduhum muminiinta si muminaatka bacdusho ye awliyaa baclin bacdakal wila haaden awliin haayen umurtiyota waliyaayana isgalan gobodaayan kheyrkaas faraayan haye waa ko wala awliin iskayn ya'muruna faraayan bacdusho bacdakal ye bilmacrufi faraayan wayanhawna cani lmunkari munkarka na reebaya waqaala lahu taala ilahay may ka goolay lucina aladina kuwiyala lacnadi kafaru kufriyan ay oo min bani israaila israil ya reer banu israil kumide yacqub awlaadise israil mana yacqub awlaad nabilahi yacqub awlaadis waay oo banu israil laraw cala lisani daawuda nabilahi daawud lisaan shay korshe lakalacnadi wa cisa wa cala lisani cisa bni maryam yani cisa bnu maryam lisaan shay korshe lakalacnadi se lacnadana may yo dembe suubiyen wal yani wa kaman kaasa lacnada kadhidi ciqaab kadhidi dalika kaasoo lacnada ena bima casaw bisababi cisyaanihim waay caasanimadooda sababkeedi wa kaanuu haadeen sababkeedi yactaduuna kuwa cadgududi haadeen caasanimadaas sababashee lacnan kadhidi waay waa ku caasanimad kaanuu may haadeen laa yatanaahowna fo in isku reeban iyo haadeen reeb toomaan iyo haadeen an lmunkar an munkarin munkar heshe munkarkaasoo laa yatanahowna in isku reeban haadeen an munkarin munkar oo facluyo falaayan hu munkarka falaayan anaskureeban iyo halin oo yani hiblo walaan dhaaf munkarka garame fiirsadaayen labisa huwa shay ya baas lahaadi ma shayan min shayin ya baasan lahaadi kaanu haaden yafacluna ku falawaadeen ficluhum ya baas haadi almaksusu bidami ficluhum ficilkood ya baas lahaadi kolkun saas oo kale nagaten walaa qur-aanka ilahay nin sheegay onilana wacdiyahay saas oo kale ayla naganay oo yani munkarna fiidiya ayla aragna hal reeboy waqaala allahu tacaala ilahay may kagolay waqul de llahi muxamado alxaqu xaqo min rabikum isin rabi ku ahaadi faman kofan kofki shaa fadaahu falyomin hirumaayo xag usuge waman shaa lanki fadawna falyakfur kufriyoy amarka amru tahdiid waay mana goodu suubi lanki fadaw kufriyoy wali helo cigaabale usubadadhamiyeeyo waqaala lahu tacaala ilahi may kagooley fasdac anta nabiy llahi muhamed o lijher bimaama ladigii tumaru anta adla kamaraay lijer daskan sheeg waay waqaala lahu tacaala ilahi may kagooley anjayna aladina ku iya badbaadini yanhowna reebayen can suu humaatada heshe reebayen ya badbaadineer ilahay waakadnaa may gobnay aladina kuwii dalamuu dulmiyen bicadaabin aku gobnay bacdaabkaasoo baisin di basin baas on saaxib eya ka gobnay bimaagi sawisha kaanu haaden yafsuguna faasigiin haaden sababkeed ya ka gobnay waalaayaatu aayaat alwaaridaatu fi lbaabi baab lamri wa bilmacruuf wannahyi an lmunkar katiiratu ani badan macluumatun waqaala lahu tafsir koley boos fa ilahay saysadiya halsoo kubadan mal marin karne yani saas yani wafi masalan ba wama alaxadisu axadis fa yani falmarwi wama alaxadisu axadis falawalu falxadisu lawalu sabo mubtada kudaran di kor qal allahu taala ilahay may ka goole waltakun minkum walankanangnaa mubtada bilaw ejan waltakun minkum ising mayba sin kumid aha umatunga sin kumide umadaaso yadcuuna weerayan dadkan weerayan ila alkhayri khairan ku weerayan wayamuruna faraayan bilmacrufi wanaag faraayan wayanhawna reebayan cani lmunkari munkarna reebayan faulaaika kuwaas oona yo macruufka faraaya munkalka reebaya hum kuwaas bes eye almuflixuuna falaax may lere walalwali adfadaasin ad hel walalwali adkobsadaasin kubedbaado falaax lere an liibanin hanasuer ilahi waqaala lahu taala ilahi maykagole kuntum isin may bahaaten khayra umatin umadhanin khayr badan yahaaten ukhrijadiya umadiyade laasaaray linaas dadkilambi may wali taamuruna farasan bilmacruuf winaaga farasan watanhawna reebasan an lmunkari an ilmunkari munkarka reebasan shagadaasa yani may kayra umatin ukrija umadoogi hortaas mahayn iyo macruf mis faraan munkar ma ku reebaan isin kolku macruf faraan munkarkana reebaw waqaala lahu taala ilahay may goole yani hud kaaday anta nabi lahi muhamed takudamalilijes khidaabka yani linabiyan sugnaade yani wa kay nabaga lalkhidaabahay waana dadka unudhamalanaamaraay hud ilcafwa cafwo kaadoy nabi lahi muhamedo wamur far bilcurfi macruf far wa waaril anta jeesa yani jaahilinaw adoo macrufka faraas adi wa dhibaate jirkumaan lakaafliga adi maatlaka jeeso kasuka jeesoy yani nlajahilnamahugmiyo iyo nijahilkiyo sameyn adi lanagasoy waari lajeeso yani jahilino oni lanamarahiran taas oo dhan lanaroogoonahan ahidan lahadalahayte korsadonta mana waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay walmu'minuuna mu'miniin walmu'minaatu mu'minaatka bilaante bacduhum mu'miniintaas i mu'minaatkaas bacdusho ya awliyaa bacdin bacdo kal awliyin haaden oo yani kheyrka ayna siin gaamiyaayan waayo waa ko faraayan bacdusho bacdo kal ya bilmacruufi wanaag faraayan wayanhawna reebayan cani lmunkar ya qal lahu qal lahu taala ilahay may ka kagolay lucina aladina kuwii yala lacnadi kafaru kufriyen oo min bani israila reer banu israil kumide banu israila si manaha israil isra cabd ilna allahi cabdullahi iya kadhiganto luga jamiya israil cabdullahi yani saasa kadhigan jibriil jibrail ama jibril ama mikail cabdullahi la kadhigantiyan taasay lugatlcajam wa lucina aladina kuwii yala lacnadi kafaru kufriyen min bani israila reer banu israil kumide yala lacnadi cala lisaani daud nabilahi daud lisaan shay korsheelka lacnadi wa cisa ala lisani cisa cadow lisaan shay korsheelka lacnadi ciisagaaso ibni maryama caabudid iyo ogsahay dalika kaas saabitun waxaasilun aran jarto dhabe may wele bima casaw bisababi isyaanihim caasanimadooda sababkeediya lacnada kadheri wa yo caasa nagareg markaasa lacnadi ilahay ka kadheri lacno may leray yani albucdu min raxmat illahi tacaala ilahay raxmadiisa ku kudheerado cadaab cigaabdaskadiyo ilahay raxmadiisa ku kudheerado lere lacni kadidl nimankaas reer banu israiil may wele may suubii jiran ay bima casaw horta horey bisababi cisyaanim caasnimadooda ah, sababkeed i wa kaanuu yo ahaadeen yactaduna kuwa xadguduba ahaadeen ambiyada ilahay dili jirena kaanuu may haadeen nimankaas reer banu israil lacnad kadid laa yatanahawna kuwa unisku reeban iyo haadeen can munkarin munkarishe munkarkaas oo faclu yo falaayan hu munkarka falaayan qaarsho sameeya inisku reeban iyo haadeen labisa huwa shay abaas lahaada ma shayan min shayin abaas lahaad kaanuu haadeen yafcaluna kuwa falaw haadeen وaqal lahu taala ilahay may kagole وaqul dheh anta nabi lahi muحamad dheh insheeg daska alحaqu haga min rabikum dado rabigin sheeko aadi haga faman sha lankifada falyumini rumaayo hagi rumaayo وaman sha lankifadowna maha falyakfuri kufriyoy yani amarkan reed oo kalmay lere amarka amru tacjiz amar lera jar haye amar oo amru amrunad eya jar amar oo amru amrulwujub eya jar amar oo yani yani wa kay kan hada amrutacjiz mayb ay amru tahdida lere goodumana doodu oo adoo ofka miraaso suubi bahe aragaane walaangol ko reebe yani ad kureeb toomo haysanta weel ba aragaane unugilaanada weel bahe aragaane leraoka taaso kolku kufranama ilaahay darnaamaraw kufri wareed wali kuhelo letaw mana cadaab ee letaw aragaane taaso amru tadidin kufri do lakrin waqaala lahu tacaala ilahi may kagolay fasdac anta nabiy llahi muhamed ow lijeer bima walaagi tuumaro anta lakamaraw ayadan manaa maybu rasuulka sala allahu alayhi wasalam horraangmay haye dacwada hafi ahay gadxan hayti dacwad dadku gaar sirnay haysi adacwatu sira fi siriya lere dacwatu biljahri eh dacwada kowta rasuulka marki kowta lahadiraay siriya haysi lanko lahadle tartiib tartiib an sheege diintan sheege umaaye ko kale lahadle tartiib taasa hoosahay marki may lere fazdac bima tumar oler kalku kalkun wali walasa lijihir sir isku dhaafa volba lijihir lir fazdac fajhar lijihir bima walaagi lijihir tumaru anta nabiy llahi muhamed olka amraay lijihir mana وaqal lah markidam jero nagdi meelba bulshada seedeyan xajoban koyan gaalada seede in sheege qabiilyaalka lahadle jero nagdi marki dambes وaqal lahu taala ilahi maka kola injayna aladina kuiye bedbaadini yanhowna reeben ani sui humaatidi heshe reeben a bedbaadini waakadna may gobnay aladina kuwi dalamo ulm yani dulmo sameeyen ani dulmoka dhagaagsan cadaab yeer ilahi bicadaabin aa kagoboni cadaabkaaso baisin fi basin basin saaxibeya kagoboni bimagisabshe kanu aade yabsuguna daacad ilahi ani kubay haalen daacad ilahay iya kubehen taas daraadiye cadaab o baisan kagobani a hadi lami lami manaha maybu reer banu israail walala kureebi humaate humaatadi kolku sadegeebodan shalbeen hanumay maybu humaatadi reeben dhaafa walaan walfayl mewalno reeben hanuna waaba humaatadi bas sameeyen hano kalena aamusen hani aamusen walmalshe walmalkashe may leli sheegay hani humaatada reeben dadbaadiniya ilahay hani suubiyagna cadaabni hani ka warshomalshe kol aladi anjeyna aladina ku iya badbaadini yanhawna reeben an su maatidaysa reeben waakadna may gobne aladina kuya gobani yani dalamuu ulmo sameeyan bicadaabin agobni cadaabkaaso baisin di basin asan saaxibe ahe yani bimaagi sababsheeya ka gobni kaanu haadeen yafsuguna ku faasigoy haadeen bisababi kawnihim ahaanshadooda sababkeeda faasigiina faasigiin nagadeen maata masderilan biwnihim bisababi kawnihim ahaanshadooda sababkeed faasigiin nagadeen sababkeed iyo cadaab baisin ka gobni a wal alwaaridaatu fi lbaabi hor horeen ayaadkasoy katiiratun ti badan waayo macluumatun loogi waayo waama alaxaadiiu axaadiis alwalu falxadiisu lwalu xadiiskuulu marwiyin wal weriye can abi saciidin alkudri radia allahu taala anhu abi saciid alkuri gaal abu saciid nay kagolay samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulshia dheer yaqulu rasuulka halka golo man kof ana gofki ra'aahuwa manka arago minkum isin haalmi isin kumiday munkaran wala inkiraw shareecada nasinkiraw arago falyuay falyugayir hidooriyoy hu manka biyadi yadi manka galantisika dooriyoy fain lam yastadicu aman kadin awoodan fabilisani falyuayir bilisani lisani man manka carab sheegi dooriyoy fain lam yastadicu aman kadin awoodan fabigalbii galbi man manka galbi sheegi dooriyoy wadalika yani wa kay kaas oo galbiga dooriyo kaena alacfu limaani imaanka kan ka lacifsan wa ay adaluhu samratan imaanka timaarta kan kiyar kaaso ajarka kaasan kiyar wa awama yuri hadiska muslimun imaamu muslim yawri alxadiث lawal an abi saciidin alkudri radi allahu taala anu al abu saciid nay ka samictu rasuullahi degi sala lahu alay slam yaqul rasulka halka golaway degi man kof ala gofkira ahuwa manka arago minkum isin hal muslimiinta halsin kumiday munkaran shayl inkira shareecad laki inkiraw arago fal yugayir huwa mankaaso hidooriyoy ho munkarki biyadi yadi man manka galanti la galo galanti hidooriyoy wa hadii awood ahayo hadii ba awood hayo galanto munkarkaas kuzuri kor galanti kuzuriyoy fain lam yastadic huwa manka hadin awoodne oo galanti ban awoodmen fabilisani falyuayir dooriye bilisani afkin ku dooriye walaan munkar amafayle walaan isku dhaaf walaan hero afkin sheego hoob lakugaado walkusila fadaay hadii lakugaado waayan waliifida dududay horta afshiye ka hadli yani fain lam yastadi hadin awood fabilisanihi lisani ma manka lisan sheeka dooriyo fain lam yastadi hadin awoodni hata afkin hadalo korneen oob ishadloob yani dhibaato kooye saas oo kaleen markaas fabigalbihi galbi shay ka dooriye galbi dooriyo kumaylinajede shayga munkarka eye yani kuka hadaas galba kukahadaas e afkimahadalo korta galangnama dhagaajiyi kort bes markaasa galba kukahadaas makaraadla naglaaso kahadaas lo ad awood hala fadi walaan zuli faday e, ma saas mana waana wadalika kaas oo yani wa kay galba kudooriyowka e alcafu limaani imaanka kanka laciifsan waayo yani adaluhu adal limaan imaanka kanka yar samratan mir ahaan kaasa mirashenka yar rawaama yuri xadiska muslimin imaamu muslim iya wuri athani alxadis thani marwiyo an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala lahu alay slam qala rasulka may kagol ma min nabiyin naba majar nabagaaso bacta allahu ilahi biyaayoho nabag fi umatin umadtiisa umadaaso gabliyan hortay haati biya bimajar ila kana lahu linabiy nabagaas ma in sugnaatay min umati umati nabiy nabagaas umadisa hesho ma in sugnaadena hawariyuna ko khaalisin eh ay almukhlisuna ano khaalisin eh oo asxaabu nabiy eh yan sugnaaden waay wa asxaabu an sugnaatay saabtaso bisunati sunati nabiy nabo sunadi kobsadaayan wayaqcud wayagsaduna daydaayan biamri amri nabiy nabaga marsi kadaydayan uma inaha ina alkhaslata khaslad takhlufu may khaliif nalaga doonte min bacdihim kuwaas bacdisho oo asxaabtasoy bacdisho may khaliif nagdaayana ay khulufon dad khaliif nagdaw sabhuhum mana jamcu khalfin bisukuni laami wahuwa man yaklufu bisuin waay khaliif iyo khulufa shalin khaliif hoob lerlanfay lu kher er kalifka nagdaw khulufn shara kalifka nagdaw min bacdihim khulufun niman onayo kalifing nagda shar kalifing nagdaw aya jidaal maraayan yaquluna ma yakagolen laa yafcaluna yoon falan wayafcaluna falayan mawal laa yumaruna yo lang amarna faman jahada lankalijihaado hum kulafadaas biyadi yadi man manka galantiskalijihaado fahuwa mankaasoy muminun waay waman jahada lankalijihaado hum kuluf intaas bilisani lisani mankala degaalmo fahuwa mankasug muminun waay waman jahada lankilijihada hum kulufintas bigalbi galba kulijihadon fahuwa man kusuge muminun laywaay laakin walaysa walaysa walaysa wara'a dalika almadkuur madkuurkaas kaasa gadaalshay mahaan min aliman iman heshe habatu kardalin habada ore iman imahaan waayda waa muslimo muslime wadi suuriyey yani wa kaymaylaya cabdullahi ibni mascuud radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayه salam qaala rasuulku may ka gore ma min nabiyin nabiyun naba ma jar nabagaas oo bacasa allahu tacaala ilahi abiyay anabiya bi fi ummatin umad katihakbi umadaas oo gablian hortay haati majar ilaa kana lahu linabiy nabagaas ma insugnaatay min ummatii ummati nabiy nabagaas umadisashe ma insugnaadena ah? xawaariyuna ku dharcadyaale ku oo xawaariyiin aya insugnaadeen wa dharcadyaale ama almuklisuna ku oo khaalisiin alasdifaau dooran eh min asxaabi lambiyaai wa ku dooran ho eh yani nabagaas gudamboyan insugnaadeen xawaariyuna iyo mklisuna ku khalisin eh nabagaas khalisin eh وaصxaab walahu aصxaaba umadis sugnaasi asaabtaso yaakuduna gaadaayan bisunati sunati nabiy nabagu sugee dariigidis gaadadaayan wayagtaduna kadaydaayan biamri amri nabi nabag amarkay wali amar kadaydaayan uma inaha ina alkisata kisada maybwa taklufu lamirugisilere uma inaha ina alkisata kisada maybwa lamirka hadii marjac lahayne waana tanisey gisilere hadii o mudakar lamir shan iyo lamir iswa uma inaha ina alqisata qisada mayle wa taklufu may khaliif nagado doonta min bacdihim bacd lasxaabi asaabtasay bacdisha may khaliif nagadaayana khulufon niman khaliifin hohon khulufun jamcu khalfin wahuwa man yaklufu bisuin waay umaatalan khaliif nagado khulufun kuwa oo khaliifin hohon ye bacdisho ye khaliif nagado doonan taklufu may bedel khaliif nagado doonana gadaalsho koy doona min bacdi bacd lasaab asaabtasoy bacdisho ho oo khaliifin eh, oo hohon yakoi doonan yaquluna khulafadaas oo hohon may kagooleyana maa wal ya kagoolayan laa yafcaluna yom falan ficilsho goolsho iskhilaafe wayafcaluna falaayan ma wal ya falaayan laa yumaruna yolan amarna ya sameeyayan faman gofan gofki jahadahu amanka lijihadohom kuluufuntaas ohon lanka lijidaalamo biyadi yadi man manka galantil galo galantil kidilaalm fawa man kusuge muminan waay mumin yani ki mumin iho eh, imanshay kamil waman jahada lanka lijihaado hom kulufadaas hom lanki bilisani lisani man manka carabta kala degaalomon afka hadlo walaan isku dhaafa walaan walfayl me wala suubiya isan eron oo manka sugasun mumin lew waman jahada lankilijihaado hom kulufintas kulufintas hom khalifintas hom lankilijihaadon bigalbi galbi man manka galbishay kalijihaadon fawa manka suge mumin waay walaysa mahaan wara'a dalika almadkuuri kan adilaha sheegay galba kala degaalomowka gadaalshay mahaane min aliman iman heshe xabatu kardalin xabada or e mahaano gadaalshire rawa ma yuri ades muslim imam muslim iya weri ahalis alxadis halis xadiski sadaad marwiy an abi walid abilwalid may lakuriye magashi cubaadat ibni samis radi allahu taala canhu qaala cubaadamay ka golay baayacnaa rasuul alahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulsa iya la balantagnay cala samci dheego i wadaacati wacala daacati cabdiyo iya kala balantagni fi lcusri uleeska fisha i walyusri fudaadka fisha i walmanshadi faraxsanaanti i walmasla kaadowkaba wacala atharatin lagoona nagashiya rasuulka la balantagni yani calayna korkaan lalagoona nagalaw وacla anla nunaazica nahnu nnu doodnay alamra alkhalifata khaliifnimada ahla ahl lmri khaliifnimadaas madaxnimadaas eltin doon ilaa an tarow yani wa kay masalan kufran ilaa an tarow isin aragdang maahin kufran gaalnimo bawaaxan ad aragdang maahin cindakum agdin min allahi taala lakakufriya fihi fi lkufri kufrinimada fishana burhaanun xujo cad kasugnaati وacla an naqula inun kagoolni ye rasuulka la labalantagni bilxaqi xaga kagoolni aynama kuna meelal meelbuna roogni laa nakaafu nahnu ngobsane filahi ilahay yani fi diin ilahi obsane lawmata laaiminko dagaalo dagaalshanka obsan mutafakun aleyh hadiskana mutafak alxadis thalid marwiyo can abi lwalid magaisha cubadat ibni samis radi allahu taala an qaala cubaad may ka golay baayacnaa rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshela balantagni oo kalkun balanka saasla balantama unin nin yaal unaftaan saasaan balantagniyo baayacnaa rasuul allahi la balantagni sala allahu alayhi wasalam cala samci dheego oo rasuulka hadalshayla dheeg ama lanka amirka hadalshayla dheeg wadaacati adi amirka lagudoonboog filcusri ulees fii adi ulees jiro oo sidantaan waysanan adi kudamboyna lay walyusri wa filyusri fudeeska fis hadi sila fadaayla haysado oo adalla sameeya likudamboylay walmanshadi wacala lmanshadi yani wacala sami dheego filcusri ulees fij una dheegno cadin walyusri fudeed fij dheegno cadin walmanshadi faraxsanaan una faraxsana cadin i wafilmakrahi kaadaw kafishe waktigi lakaada amiirkaas hadal arintis lakaadaw i waktigi lafaraxsi intaaso una cadino iman kudamboy lanki imaamka msliminta imamsha kudamboy kaasa rasulka balanka lagalna i wacalaa atharatin lagoona nagasho calayna korkaana yani wa kay wacalaa atharatin lagaar nagasho calayna korkaana lalagoona nagadaw xuquuq una lahaynliminsiyana lalagoona nagadawna yani wa kay una kacadino adilsha owahan kaasa kala balantirni wa i wacalaa anlaa nuza naazica ayacna rasuulallahi mali tagnay calaa anlaa nunaazica nahnu una uladoodna alamra amarka ahla alalam amarkaas helshay helshi uladoodna ilaa an taraw isin aragdan ma kufran gaalnama kufrigaaso bawaaxan ad aragdan cindaku magdinka ad min allahi taala ilahay shayna kukufriya fihi fi lkufri kufriga fi shayna kusugnaaday burhaana xujo ad kasugnaati maahin wacala an laa naquula baayacna rasuulalahi labadantagni sala allahu alayhi wasalam cala an naquula inun kagoolno ilxaqi xagga kagoolno kalabadantagni aynama kuna meel al meel bun ahaan laa nakaafu nahnu ngobsadaan fi llahi ala fi diin illahi ilahay diintis asian ngobsadaan lawmata laaimi oo dagaalo dagaalsan goob fulani wali xaqiiqka gool mutafakun caleyh maay walmanshabu waliba rakige fasre musanif walmanshabu faraxsanaan i walmakrahu kahadowgo masder waay bifatxi miimeyhima miimay lafdayn lamadan lafd lamadiyo miim kordhoosho laakri manshab makrah ay fi sahli fi lmanshabi fi sahli fudas i walmakrahi wsacbi ulees taasalka fasri wa fi lmanshabi ay fi sahli yani wa kay cala samci wadaacati kala banantagni filmanshadi fi sahli sahelkanuna cadin imamkas ahe walmakrahi wa fi sacbi uleskana cadin walaharatu aharan macnaahu alikisaasu lagoona nagasho bilmushtaraki shay oo shirka lakahaay laka shirka nagdi shay laka shirka nagdi lankolay lagoon nagdoa wakad sabaga bayaanuha bayaanul yani wa kay masalan ahi aharati aharadiyade bayaan cadeeya shawaabaan indhagay bawaaxan bifatil baaiya laafi badasool muwaxadatilhadabisi bacda bacd albaina bacdishan waaw haadi bawaaxan uma alif ng hadi uma ha ng hadi bawahan hada so muhmalatun lidhibactiri ey daahiran umana ilaa hadii aragdaano ilaa an taro kufran aragdama bawahan ey daahiran ad laa yaxtamilu huwa bawaahi kufrigu sigen nagda korna taawilan fasir salan fasir slamjeedngarane adaan adi aragdan mahayn araabicu an nucman